horeeyo sidoonka oo dambeeya bisha hadii lagasoo xaasiliyo larabo yani oo laga xaasiliyo rabo <clears throat> yani toonkii lagu xaasiliyo la rabo waxaa la qadaraa bisha yoonkeedi lamaad bisha yoonkeedi lamaad maxaa waaye bishi imee thamin cashar kamiisiyadii waaye yoonka oo magaciis kamiisiyadaa yoonkeedi lamaad awelka waana wasgalay hadii ثاnي laqadaro dhxna loo qadaro oo tamcishan la gooyo askaruxeed loo gooyo inqiطaacna tama i laga yeelo waxaa nabadgeli tama isiyeeda oo nabadgashay yom tamisiyedaas nabadgashay maydacda hadii laqadaro dhacnigii bish yoonkeeda lamaadna dhiiga dhacniyi hadii laqadaro oo yoonka tama isiyeedaa dhiiga dhacniya awal waa soo nabadgaliy maxaa yeelay awalka waa soo nabadgaliyo yoonka lamaad ilaa tamisiyeed ilaa tamiisiin tamiisiin laga soo gaaro dhiigas ahaay inqitaac iyo iyo alqadara asalub xeed iyo inqitaac iyo alqadara intaas awalkii waa nabadgaliy haddii haaniga dhacni luu qadaro oo tamiishan ad goosto dhexda maxaa baaqi ku nafday tami lix waxaa ku heri tamailh lama tamailh hadi dhahda ku heri hadii la yeelo yani akar lxeeb laga yeelo oo magaciis tamishanti la gooyo oo inqidaac tamilah laga dhigo waxaa heri yoomka tamiishiyadaas haddana tarafkii awalki awalkiina waa heri waana wadgalay tarafkii awalka waa taraf alakhirkana waxaa kana wadalay tamiishiyadaas maxaa waaye hal oo mehaas ah iyo magaciisi tama ilh oo dhehda ah tama itadoo maho awalka u nabad galay iyo aakirkane tama isyadeeda u nabad galay tama ilh kulli ibr tama ilhda dhexayso lamaday daraf yani lamada yoon waxaa yani xaasil ay kana rahaaya lamada raf darflaha hmm. darsi kaana yoomaanka loo helaa Hmm. haddana waxaa loo xasil yahay hadda naagti hadiis yahay aqalkii macnaha waxa waaye yaamul awala dhiigii heshay hmm. yaam thani waa unawad gala koodii ay heshay koa maalinki koowaad waas ixtimaala dhiig inay heshay yaam yaam halamaad inay nabad gashay yaamka saddexaad hadii yaam thani inqida yani asnaqdo wax ixtimaa laga yaaba inaa wax ixtimaala saddexda midkoodi inaad nabadgalo akhiirada ki udambaysi waska udambaysi wazaadad khayran wazaadad shay-an yani aziadka ala kuli hal insha allah waktoona kudoomiya kasi asaxaa maleha waa in makluuha subxaana allah walxamdulilah shani waa shanaye maca dalika ninka oo magaci dadka yani akrisa waa ka fasisaa yani manahishada dalaadeedii waay keenaysaa daras ay keenaysaa maxaa waay kila waa laleeyaha kila waa le waxaa la rabaa dabtiga suubiyo dabdigii cadada iyo tafsiirka lasu ogaay marka laga geliyo markaas ka halwa hadii kuna noqoti hadda wa ogaay subxaan allah baab ay hawaadi culamada dacwaad culamo badan waaweyn oo jamaahiir ah wakaabi cashar imaam nawaawi radia allahu tacaala canhu waardaahu wanafacana allahu biculuumihi waxaa iskadhi wayumkinu waxaa suurowdaa qabaaa yoomi yoom aba yumkin waxaa suurowdaa qabaau yoomi yoom qadahiisii soomi yoomi soom yoom soomkiisa lagu qabeeyo yumkinu waxaa suurowdaa في سلو قضاء يمكن حسور ذا قضاء يوم يوم قضيه سوروا بصوم يوم يوم صوم كيسي لو قضاء ثم بعد يجي هدنا الثالثة فالسبحات والسابعة وسوروا من الأول أه يمكن سوروا قضاء يوم يوم قضيه سوروا ثم وحا يعني سوروا بصوم يوم لو قضاء ثم الثالثة سوروا ila saabicati todobaad ujeedada waxa waaye yoomaanka hadda ujeedada waxa waaye lamadaagadi lamadaagadi oo kamiisiyeda yani la baadi goowaayo oo la baadi goowaayo oo la jirihaayo maladhehino yani waxay xasilaa lamayoon axasilaayaan ah lamayoon axasilaayaan ah fehman joogna mase waa qaldanahay Hmm? barabar maho yumkin maaho hmm. lamadayaan oo bilaaw ah oo horeeyaana xasilaayaan amase lamadayaan waxay kaxasilaayaan lamada danbay kaxasilaayaan amase lamada taraf ay kaxasilaayaan hmm. amase lama yoomin lamada yoom haddii iiga yani ay damacdo ayoon keliya yoon oo ay ku nadarti inay soonka ay ku nadartay amase qada as ahaadi qada as aska ahaadi amase waxay damacdii inay soonto ay damacdi yoonkaase hmm. inte laga dirihaa yoonkaas intee laga baadi goowa waxaa laga baadi goowa yoonkaas tama iskodowa waxay soomaysaa tama iskodowa ay ka soomaysaa tama iskadowada awalkeedii ay ka soomaysaa i haalidkeed isaabi cashar tama iskadowadii waxay ka soomaysaa awalkii tama iskadowa awalkeedii iyo saddexdeedii yanka saddexaad iyo yani tama iskodowa ay ka soomaysa saddexdaa beri mahaasaa iskabieysaa yani waymkinu waxaa suuroyaa qadaa yoomin yoom qadihi bisoomi yoomin lagu qadeeyo ama ahalisa wasaabicana waa suuroyaa olajeedada waxaa waaye haddaan yani olajeedada waxaa waaye lamadiyoon olajeedadoodii oo la jirihaayo la baadigoohaayo ma la dhehino macnaha waxay xasilaa lamayoon lamada horadkaas ama se lamada oo danbay kaxasilaayaan inta labaadigoowaay oo ama se lamada taraf awalka hmm, iyo aakhirka tambiid yani intaas tambiidkadoo tambiidkeeda aakhir awalkeed iyo aakhirkeeda amase se lamayoomay ahaadeen keliya ahaadaan haddii iida idamaado hal yoon oo yoonkaas oo keliya oo iida ay ku nadartay oo amase yoonka kabaas ahaadi ama waxaas ahaadi kafaaro waxyaalihii la macnaya kafaaro ama qabo waxyaabahaas oo toon ah ma ahaadi waxay damaadi inaa yani ay toonto halkaa waxay damaadi inay toonto intii yoonkaas laga soo baadi goowaa laga jirihaa yoonkaas waxaa la baadi goowaa yoonkaasi yoonka tama iyo todobaad tama iyo todoba xageega laga baadigoowa waay ka soomaysa waay soomay tama iyo todoba soomay tama todoba tama iyo todoba waxay ka soomaysaa awalkiisii tama iyo todobada awalkeed iyo yani saddexdeedii iyo yoonka tama iyo todobaad maay soomaysaa <coughs> yoonkaas ee baadigoowa waxaa laga baadigoowa yonka tami todoba a ah laga baadigoowa tami waxay kasoomaysaa awalkiis iyo saddexdeedi iyo tami todobada kasoomaysaa awalkeedi iyo saddexdeedi iyo tami todobakeedi taaniga waa laga boodi takalul waay takalul dhexgalka waay nidaamka dhismaha saddexdaa ay soomaysaa hal yoom oo keliya aa laqaabilhaa markaasi markaas waaa laleeyahaa aa dhahaa see yani mm, sidee oo see waaye aa see waaye haddaadaha s waasilaa aa laleeha haddii dhacni bilaaweedii bisha koodeedii bisha koodeedii haddii dhacni laqadaro oo tama i shan loo gooyo kami lx waxay naqaysaa inqiطaac sidee waaye waay manaha sidee uxasilaa halkaa yom yom keliya laqaabish yahay sidee uxasilaa macnaha waxa waaye see waaye way waxa waaye haddii hal yoon bisha kowdeedii hadii magaciisi dhacni laqadaro oo dhiigii bisha kowdeed isku bilaawday dhacni laqadara macnaha bisha kowdeedii oo dhiiga ku bilawday oo loogooyo tama ishan berina la lahasaari ibir laga dhigo oo agsaralxeed laga dhigo laga dhigo loogooyo tama ilix waxay naqaysaa inqiaac eh, marka maxaa xasili adkaysiyo maxaa xasil lahaa taabic cashar marka yumkinu markaas waaye qadaacu yoomin bisoomi yoomin haakada saan waay qadaacu yoomin bisoomi yoomin asuloodaas saan waaye haddii kale haddii kale waxaa la qadaraa yani bisha yoonkeeda lamaad inta waay bisha yoonkeeda lamaad aa la qadaraa yani hoos isyonkeeda lamaad ala qadaraa mise kowdeeda maema daawati isyonkeeda lamaad ala qadaraa waa lasoo hoos marihaa manaa waa tamilxdii alasoo hoos marihaa taa ise tamil tamilx beri alasoo kowdeed dadii oo bagaciisii oo dhiig asku bilawday marka sabay lix waa soo hoos martay sabay lix waa soo hoos markaasi waxaa soo ixtimaalaa aakhirlxeeb oo kale inaa sakdaala ixtimaalaa marka yoon kalamaad waxa ka dhig shakooyinka laga dhig yoon kalamaad inqibaac ka dhig maxaa xaasil lakaa hmm. hmm. yani yoonka saddexaad a xaasil lakaas maarkaysido maxaa xaasilakaasi adiga ma kuhaasooya yawmka saddexaad marka waxaa suuroogaa hadda markaas waa yumkinu qadaa yoomin bisoomi yoomin saan waayo uma bacdigeeda haddana athalitha wasaabic cashar maldayno yoomka tamiy saddexaad iyo ha yoomka saddexaad iyo yoomka tamiy todoba macnaha waxaa waaya haddii aw yoomka yoomka kooga yanki yoomka hore hadday soomto yoonka hor aday soomto yoon waxa waaye yoonkii bilaa waaye markana yoonka lamaad tahalul waaye dhexgal waaye alaga marka waxay soomaysaa yoonki koo waa ka soo baxay ka lamaad waa laga boodi oo dhexgalaa laga dhigaa waxay soomaysaa saadis yani saddex iyo toman iyo todoba saddex yoonka saddexaad iyo yoonka tambay todobaad hadda intaan kuli waa soo ogaana oo waxa waaye oo naasiyatan lilqadri walwakti mutaxayirdii halmaansaneed waktigeedii iyo qadarkiisii haliska socaaya halmaansaneed waaye mutaxayirdii oo naasiyatan lilwakti iyo walqadri taa waaye mutaxayirdii naasiyatan lilqadri walwakti alaa kuli xaal naagta hadda waa sidee binisbati lisoomi hadii lahelaa saanay usoomaysaa binisbati yani axkaam ay leedahay iyada marka laleeyahay mutaxayirada oo magaciisii sidee ay yani mutaxayiradii oo ayr mutaxayira waa lasoo ogaaday axkaamteedii binisba ila ahaara waa yani wixii kuwaajibaay waa soo sheegay inay haweysato fardi walbe walow nadr ah naasa mutaxayirada oo magaciisii oo soon hadii soonkeed hadii la fiiriyo maxaa kuwaajibaa ah hadii liraa waxaa kuwaajibaa ah tan waaye waxaa kuwaajibaa ah somarin waaye soom ramadaana kuwaajibaa yani shahar kamil soonka ka dambeeyay oo ramadaanka soonto sodon kaleete oo xariir xariir ay usoonto iyo laferi kaleete waxay ka bilaabeen tamansiyeed saddex awalkeedi saddex aakhirkeedi markii ogeyn waayo haddii dadka waktis duaay cawa ina si di ogeyn waayo haddii ina cawa si ay ogeyd wax ku duwaa mal marka usoomaysa maaa soomkaasi fidi yani nadar ahaayaa kafaara ahaayaa fidi ahaayaa oo xaj xagiis ku yimid ama tadawuc ku yimid waa kaas marka waxaa laleeyahaa qaacida oo oo yani guud ahaan haddii inyoom kaamil ay soo xasilayso ay damacdo waa waxaa loo door ayada akhyaar ay uleedahay hata akhtiyaar ay uleedahay yoomka xasilintiisa bisoomi yoomin oo qabaa yoomin bisoomi yoomin waxaa ikhtiyaar ay uleedahay wujuba ama afar beri todoba beri ka soomaysaa lama yoom awalkeediiy ka soomay lama yoomna aakhirkeeda ka soomaysaa hmm. culamo kaleeta oo waaweyn waxay leeyihiin haddii yani inaa wax dhexgal asgelin ay rabto afur asgelin ay rabto lamada soom dhexdoodii oo lamada daraf ah haddii ciid xeebkii yoomka bilaaw isku bilaawday ko had isku bilaawday waxaa yani id u nabadgelaa ama todoba u nabadgelaysaa haddii maalin kalemaad isku bilaawday waxaa u nabadgalaa idi waxaa u nabadgalaa hmm, yoonka oo koowaad oo koreeyo yoon u nabadgalaa haddii isku bilaawda yoon kalamaad oo dhiiga isku bilaawday waxaa u nabadgalaa yoonka koowaad a u nabadgalaa haddii yani kalamaad xeebkeedii ki uu dambeeyey asnohbo waxa u nabadgelaa kama ilax waa u nabadgelaa markaas hadday rabto waxay soomaysaa saddex beri haatan todoba ay ka soomaysaa waxay soomaysaa kooda iyo saddexda iyo todobada siyaad soo yumkinu qadaa yoomin maho sooma yoomin yumkinu waxaa lihi qadaa yoomin asurooda sooma yoomin uma athaalita waalsaabica inta الثالث والسابع hada manaa waay soomay saddex beri kamidtaooda xaggeeda saddex ka soomaysaa joonkii koowaad joonka kale afurto oo lamaad tahalul waaye saddexaad ay kamid todoba calaa kuli xaal haddii si walba loo qadaro yani hal yoom waa ka helaysaa meesha calaa kuli taqdiir haddii dhiiggii as bilaawday maalinka horo koogaas dhexdiis ku bilaawday waxaa xaasil unahdaa dabna ijhado haddii isku bilaawda yoonka lamaad awalka xaasil lahaa kii koowaad haddii awalka xeeda asnahdo saddexdaa waxaa sidaysaa haddii haalisa kan yoonka saddexaad xeed saadi kii udambeeyey asnahdo kama todoba waxaa siday asaas soom alawal iwa haalisa saan waaye iyo saabi casharka awalka iyo haalisa iyo kama todoba saan waaye waa تmil alى kuli xaal hardi ma ahaa yani hardi ma ahaa waa tmil intaan kuli tmil waayo miaal waayo miaal alaa kuli xaal nafteedii bari ahaashadeedi baabidkii waxa waaye saddex lagu bar yeelo inaa yoomkii yoom inay soonto waktigii rabta ay ka soonto yoomka kuxiga ay afurto bacdii yoom kaleeta oo yoom ka dambeeya yoom kale leh asoonto yon kalena asoonto saddex shardi ama saddex ka soonto ama tama isha aka soonto waa kaas mm-hmm. ama se inta udhexayso tama ishan int iyo iyo saddex inta udhexaysa ka soonto tama ilax waa furaysaa tama itado waa soomaysaa kan ku gaabso intaas kan yani muddada uu gaaba iyada waay oo qadaac lyoom bisoomi yoomin isku suuroo waayo qadaacu yoom bisoomiya isku suuroo waayo waxaa u banaan idi inaa soonkii gadaal u dhigto oo saddexaad soonka saddexaad tama todoba ay ka dambayso waa u banaan yahay ilaa labaatan sagaal ay geyso laakin waxaa shardi ah ka oo tama shan waay ka dambeey ay soo dhaaftay waa kaas soonkeeda horo iyo soonkeeda lamaad intaas inaas besal u ahaado masl kaa waaya amase haddii soonta awalka iyo haalidka iyo haamin cashar ma u gudaayo maxaa yeelay kala soo dhaafi oo bacda tam shan lama hmm. hmm. yoon lasdaqaa lama yoon lasdaqaa lamada yoon lama soon oo awaliyeen ahaayeen ma laqahaay ma ahaan ilaa halyoom linahaa calaa kuli xaal insha allahu alla anoo shuo waa la dadaala intaas idinkana dadaala calaa kuli xaal subxaan allah alxamdulilah xasidat haday xasdiso shay an shay falilyiqu xukmu xukmankiisii istaqara waxuu usugnaadi lilyaqiini yaqiinka usugnaadi wain xafidad hadday xifdiso shay-an shay xukmu xukumkiisii istaqara waxau usugnaaday lilyaqiini u usugnaaday lyaqiini oo usugnaaday wahya mutaxayiradii wahya mutaxayiradii oo oo lamal amar midkooda xifdisneed xaafidatun liqadri ama xaafidatun liwaqti fi lmuxtamali ay اxtimaalkiisay ahaatay muxtamal ay ahaatay zaman oo muxtamal ah xeed iyo duhri lamas oo ixtimaalaya ku jirtaa ka ba waaye fi wadiga xagiisi xaaidin macnaa ka shaksin shaksi waaye shaksiga oo xaaidin oo xaaid ah kaas taasaa lagu xaliya ka shaksin waaye shaksi oo xaaidin oo xaaidin ah naag ma hoo shaksi shaksiga waaye xaaidin maxaa yeely o taniis maku jiro caadadayd waloo isticmaalaa shaksin xaaidana qadarsa wa daahirin waayo too daahir ah shaksi oo daahir ah fi cibaadaati cibaadaadka fiigoodii cibaadaati cibaadaadka fiigoodii وn احتml adw احtimaalo انقطاaعa u احtimaalo وaجب الغusl kawesa waaجiba لkuli فard in loo kaweeso وجب الغسل خبيسة واجبا لكل فرض فرض وكسل خبيسة ذلك واحد فرض لو خبيسة hadda waxaan galaynaa mutaxayiradii oo xaafidaة lilqadr wاlwaqti aan gelina taxayiradii tii wanaagsaneed oo waktigii oo yani qadarkii xifdisid oo mutaxayiradii xaafidaة lwaqti wاlqadri xaafidaة lwaqti wاlqadri aan gelina macnaha waxa waaye likuli fardin macnaha waxaa waaye ظaahir fi اlcibaadaat haddii inqطاع اxtimaal wajib اlqusl likuli fardi maanta waxaa xifis shay ay qadar ay xifdisay misaalka macnihii waxa waaye shay waxay xifdisay qadarkii waay ay xifdisay waktigiima xifdinin midkooda xifdisay amase cagsi waxay xifdisay waktigaa ay xifdisay keliya bes waktiga bes ay xifdisay qadarkiima xifdinin masalan ba lamadii mas'ala meehaa ku jirtaa waxa waaye lamada mas'alo meeshaan waxaa ku jirtaa lamadii mas'alo tii lixaad iyo tii todobaad bay helaysaa haddii shay ay xifdiso markaa wakti ay xifdisay waxay tiri xeedkay waxaas ahaa jiri bisha bil walba kowdeedii bil walba kowdeediis ahaa jiri saasay tiri kowdeedii laakiin tiradii ma taqaano mutaxayira waaye laakin waxay tiri mahaysku okaa jiri ma ogi mahaysku dhamaa jiri ma aqaano ma ogi waxay tiri bil walba koodeedii waxaan ahaay aan ahaa jiri aan ahaay yani waxaan ahaa xeedkii bil walba koodeeda isdhaci wadhaci jiriy tiri mutaxayira waa idi laakin waktigiis yani waktigiisku okaa jiri ma ogihi marka hadda waxaa ku soo ifbaxay ku cadaaday waa ku cadaada warkishiya ku cadaaday hadday tiraa xeedkii oo bil walba marka waxaas ahaa bil walba kowdeedii xeed waaye biyaqiinin ah bilwalba walba waa xeed oo biyaqiinin ah bil walba kowdeedii xeed biyaqiinin waaye maxaa yeele idaa sheegtay haddii bil bil bil bisha awalkeed isku bilaawday iyadii tama ishan maka yaraahaa dohoraya maka yaraaha marka ma waxaa la leeyahaa waxaa leeyaha tama tama shan tama ishanta dambe dohrigeed tama ishan maka yaraaha haddii as bilaawday tama bil isku bilaawday tama ishan maka yaraahaa wakaasaa tama ishan yoon maka yaraa karaa marka waxaa la leeyahay tama ishanta dambe waxay joogtaa haddii socday hataa ilaa la qadaro ilaa asgaaro tamisha maka yaraahayo kowaad isku bilaawi isku bilawl isku bilaaway tamisha maka yaraahayo maya way hmm. waxaan leeyahay tami shanta oo dambe duhrun biyaqiinin duhri oo biyaqiin ah see yeelaysaa marka fastaksilu lmustaxaadatu ti oo mustaxaado aheed oo dhiigeeda shubmaayey farjahaa farjigeeday dhaqaysaa watacsibuhu waa xerxeraysaa kaas watusali lfarda wata watatawada-u lahawaabeys qaadaysaa likuli fardin si soo marteen le waay mustaaabmeedi wakti walba yani waaweys qaadaysaa watubaadiru bihaa salaadii udegdegaysaa kaas maxaa yeelay kowda hore waxa waaye xeer biyaqiinin waaye maxaa soo heri tami afar beri bes aa soo hereen tami afar beri bes aa soo heray halkaas tami afartaas beri waxaa ahaa muxtamalu lilxeedi walintifaaci wاطuhri tami afarta beereeyey waxau lahaa yani muxtamilu lilxaadi lilxaadi muxtamilu lilinqitaaci muxtamilu lilduhri waxkaas yoon kasto waxaas ixtimaalaa yatami afartaa beri xeed waa ixtimaalaa inqitaac go-d waa ixtimaalaa duhri waa ixtimaalaa amani yoon walba yani inqitaac xeeda waa kaas amase xeed mashkuuk dhuri mashkuuk inqiaac mashkuuk haddii saasna hodoo maxaa yeelaysaa wajaba alguslu khabaasaa ku waajiba likuli fardin fardi la arko kee waay kaas tamay afartaas waaye tamay afartaas waaye saasa dhuri mashkuuk intaas waay maxaa ku waajibaa say maxay subihaysaa waaye wajaba